أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتغني يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maanta insha allahu tacaala oo sabtiya bisha hijriyaduna ay tahay labaatan iyo saddexdii dulxija kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada oo ku beegan labaatan iyo sagaalkii bishii lixaad laba kun labaatan iyo afar waxaan ka bilaabi doonaa hadduu alla nafta simo daraasada silsilada fiqhiga oo sanadkan aan ugu talagalnay afar kitaab inaan kusoo hormarino insha allahu tacaala sanadka xigana aan geyn doonno inta dhiman ee silsiladda culimmada soomaalidu akhristaan ama akhriyaan waxaan dhigan doonaa sanadkan afar kitaab oo kale ah matnu safiinati salaati codka soo lama aqlimayo kitaabka la yidhaahdo safiinatu salaadka waxaa kaloo dhigan doonaa hadduu alleydmo kitaabka la yidhaahdo safiinatu najaati waxaan dhiganaynaa insha allahu tacaala abi shujaaca waxaa kaloo dhigan doonaa hadduu alleydmo matnu zubad oo kumbeydiyo magaranaysaa aagagaas ah waxaan ugu talagalnay marka saddexda kitaaboo hore waa fahmaynaa shuruuddeeda iyo arkaanteeda iyo howlaheeda kitaabka ugu dambeeya oo gabaygaana insha allahu tacaala waa la xifdinayaa hadduu alla idmo darsigaan baranayna waxa la yihahdaa alfiqi culimmada islaamku marka ay darsi sharxayaan ama darsi ay rabaan inay dhigaan waxay ka bilaabaan wax la yidhaahdo mabaadi haada alfan fannigaas ay bilaabayaan mabaadi'da iyo waxyaabaha hordhaca u ah shiikhii ku gebiye wuxuu yidhi ina mabaadi'a kulli cilmin cashara alxaddu walmawduucu huma athamara wanisbatuhu wafadluhu walwaadicu walismu wastimdaadun xukmu shaarici masaa'ilun walbacdu bilbacdi iktafaa waman dara aljamiica xaaza sharafa markii aan rabno inaan fanni baranno toban arrimood baan laka rabaa inaan ka fahamsannahay intaadan bilaabinba tobanka arrimood waa inaad fahamtaa haddaa kitaab baranaysid ama kutub iswadata baranaysid toban arrimood horta inaad fahamta weeye marka hore koo waa inaad fahamtaa waxa loo yaqaan alxad kitaabtan aaratinaa baratid fiqhi baa la yidhaahdaa maa fiqi horta muxuu yahay inaa baratid fiqi baan bartaa kitaabtaasaan ka akhrisanayaa kaasaan ka dhigan doonaa kaasaan ka baran doona waxaa ka horeysa horta fiqiyo hee maxaa tahay kaa in la bartaa horta waxaa kaloo la baranayaa fiqhigan markii aan barto cilmigiisa aan fahmo maxaan ka faa'iidayaa waa inaad barataa darsigan lagu sheegayo lagu leeyahay baro haddii aad baratida waqti ku bixisid faa'iida kaaga soo laaban doonto maxay tahay waa ina ayadana meel ku ogtahay oo meel ku qorataa waxaa kaloo la baranayaa fannigaah aad dhiganaysid oo aad tiri waan dhiganayaa xaggee buu ka tirsan yahay cilmigu waa nuucyo badan yahay soo maa cilmigu waa noocii badan yahay qoladee buu ku jiraa cilmiga qaybtee buu ka yahay ma af soomaaliya ku jiraa ma afafkaa kala ma cilmiga caafimaadku ku jiraa cilmiga diini miyuu ku jiraa sheeg artina beritolan aan garanaysaa qoladu ku jiro waxaa kaloo la baranayaa waxa loo yaqaan fadlu cilmiga aa baranaysid darajada uu joogo fadli intee la eg ayuu leeyahay cilmiga aan baranayo yacnii xagga alle subxaana wa tacaala iyo diinta islaamka xaggeeda darsiga aarabti inaad baratid booskeebuu ka joogaa macnuhu waa taas waxaa kaloo la bartaa baa la yidhi fannigan waa inaad og tahay ciddii ugu horisay oo bilowday waxaan soo sheegay kow qeexidda shayga waa inaad garanaysaa baranays labo waxa aad ka faa'idaysa waa in laguu sheegaa saddex cidda uu ka tirsan yahay waa inaad garanaysaa afar fadliga iyo darajada uu leeyahay waa inaad garanaysaa shan cidda dejisay waa inaad taqaanaa cidda dejisa adaan garanayde maxaa ka baranaysaa shaygii maxaa kaloo baranaysaa magaciisa waxaa baranaysa magaciisa al ismu ismuhu waa baranaysa waxaa kaloo baranaysaa xogteed cilmigana xambaarsan yahay xaggee baa laga keenaayoo lasaga keenaay istimdaaduhu baa la yidhaahdaa waxaa kaloo aad baranaysaa diinta islaamku maxay ka qabtaa barashada cilmiga aad doonaysid fanniga gaarka aad doonaysid maxay ka qabtaa diinta islaamku haddaba fiqhi maxaa la yidhaahdaa fiqi waxaa la yidhaahdaa ardayay alcilmu bilaxkaami asharciya axkaamta shareecada in la barto shayga waajibka ah shayga sunnaha ah shayga mubaaxa ah shayga xaaraanta ah axkaamtaa in la barto axkaamtaa in la barto ayaa waxaa loo yaqaanaa hee alfiq alcilmu bialaxkaami asharciya min adilatiha tafsiiliya axkaamta sharciga ah in la barto ayadoo lagu baranayo daliilkeeda mid kasta daliilkeeda soonku waa waajib daliilkiisuna waa sidaa xajku waa waajib daliilkiisuna waa sidaa ku bukuuroon yahay salaatu duxada la tukadaayo barqadii waa sunne daliilkeeduna wakaa salaada habeenkii in la tukadaayo waa sunne daliilkeedu wakaa howlaha in la barto yaah qur-aanka in la xifdiyo waa magaranaysaa waa magaranaysaa du'e bukuuroon yahay waa xukunkaasuu leeyahay daliilkaasaana meesha yaala shaygii axkaamtii shareecada ee waajibka iyo sunnaha iyo mubaaxa wixii lahayd qofku inuu barto isagoo adeegsanaya hee aayadihii qur-aanka iyo axaadiistii fiqi saasaa la yidhaahdaa waaya fiqigu yuu la hadlaa muxuu ka sheekeeyaa fiqigu wuxuu ka sheekeynayaa ficladeenna ficilka binaadamku qabanayo salaad buu tukanayaa soo maa salaad baad tukanaysaa fiqigu salaaddaa tukanaysu ka sheekeynaya ma duhurba ma waajibba ama casarba ama waajibba ama barqa ama sunna ama salaatuleylba ama sunna wuxuu ka sheekeynayaa beeca iyo waxaa kala iibsanaysid waxaana gadanaysid waddo sax marisay mise waddo xaaraana marisay shay xalaala miyaa gadatay mise shay xaaraana soo galay qofka bini'aadanka ficilka uu samaynayo ayaa fiquu ka sheekeeyaa oo axkaanu u dhiibayaa qofkii qur-aanka akhriya ajrintaasuu helayaa qofkii salaada tukada magalaasaatulkusuufka salaad sunnaa weeye marka waxaan leenahay fiqhigu wuxuu ka sheekeeyaa ficilada biniaadanka ka dhacaya biniaadamkii qaangaarka ahaa ficiladii ka dhacaya buu ka sheekeenaya waaya haddii maanta aan fiqiga barto fiqiga shareecada maanta haddaan barto oo alle subxaana watacaala iigu yasiro juhdi aan geliyo allana u afjiyo inaan barto maxaan ka faa'iidayaa way fara badan tahay maanta haddaa fiqiga beratid waxa aad ka faa'idaysid tirabeel weeye laakiinse waxaan ka soo qaadanaynaa saddex arrimood qofka fiqhiga bartay oo faqiiha noqday oo diinta islaamka fiqhigii shareecada ee ku jiray xalaashii iyo xaaraantiis kii sunno ahaa kii waajibka ahaa wix kala bartay oo sugay yaa muxuu ka faa'iidayaa koo wuxuu ka faa'iidayaa baan leenahay tasxiixu alcibaadaat waalmucaamalaat cibaadadiisibaa u saxmaysa qof hadduusan salaaddii inay waajib ku tahay garanayn hadduu iska tukado salaadba laga ansiximayo kama ansaxaysaba salaadii duhurka ahayd hadduu aaminsan yahay inaysan waajibba ku ahayn ama hadduu doona ha tukadee uusan ogyahay inay waajib tahay uusan ogeynba eber weeye waana arki doonnaa marka marka ugu horeyso fiqiga barti maxaa fahmaysaa cibaadadaadii baa kuu saxmaysa cibaado saxan baa meeshii la imaanaysaa haddaa konton jidha ama lixdan ama toddobaatan ama soddon ama afartan ama labaatan shan sano haddaa labaatan jidhay tusaale ahaan shan inta ku qaangaadha shantaa sano wax fiqiga aadan baran markaa labaatan gaadhid oo fiqi nool haddaa baratid waxaas u fiirin kartaa markii afiqiga bartay iyo waxii ka horeeyey talow muuqaal noociis ku yeelanayaan oday baa laga sheegay ilaahayow safiine waa kan safiinaha kan weeye kitaabkaa safiinaah buu bartay baa la yidhi ilaahayow kitaabkaa safiinaah salaadii iiga horeysay kollay ajar ka sugimayee ilaahayo igu cadaabin yacni wuxuu leeyahay axkaamteedii maba sixi jirinba yah see loo tukanaya see loo xiranaya maxaa waajiba maxaa sunna maxaa kana maxaa weysada jebiya maxaa qubeys waajibiya maxaa kan sameeya qofka hadduusan waxaasba aqoon muxuu kala saaraya dadkii baadiyaha joogay waxaa dhici karta toban beri sideed beri labaatan beri bil laba bilood inay ku dhahaan dharkaygu daahir ma aha weesada magarana daahir ma ahay waa labaatan beri bay marayaan qofki maxaa haya fiqhi xumo diintiibu sifican u baran warkaa ku dhacay soomaa qofku markuu fiqhiga barto marka waxaa u soo baxaysa cibaadadiisii iyo waxyaabihii biniaadanka la dhexmarayay oo ahaa mucaamaladii iyo wixii kala gedanayeen inay u saxmaan cumar ibnu khadaab soo garamaysaan amiirulmuminiin wuxuu dhihi jiray qof aan fiqhi soo baran yuusan suuqeena ganacsi ka samaysan maxaa yeelay muxuu iska qaadanayaa xaaraanta ribadii bu iska qaadanaya ribo isku cunaya maba kala yaqaanba maxaa ribaa maxaa xaaraana maxaa qish ah maxaan qish ahayn dadka ma see loola tacaamulaya hadduusan qofka aqoon oo beecii suuqa iska galo wax kale iibs bilaabo waxaa shaki ku jirin inuu ku dhacaya hee shay xaaraana maxaa maba yaqaanba marka muxuu ku qasban yahay inuu barto fiqigii soomaa markasuu fiqiga barto waxaa soo baxaysa in hadduu eebba ku roonaado fiqi mucaamaladii asaga iyo biniaadanka dhex maraysay beecii guurkii ma garanaysaa waxyaabihii la midka ahaa iyo mucaamaladii asaga iyo allihiisa ka dhexaysa iyo cibaadaadka ahayd inay u saxmaan ah, niyadda u degaysa maxaa kaloo laga fahmayaa maxaa kaloo laga faa'iidayaa qofka hadduu fiqiga barto waxaa laga faaidayaa qofku in uu awood u yeesho waaqaca uu ku nool yahay iyo noloshaha ku xayran yah xukun fiqhiyo ku habboon inuu siin karo hadda waagii nbigwaagii nebiga sala alla alayhi wasalam soo maa iyo waaga hadda la joogo ma isku waqtiba waagii nebiga geel baa la raaci jira hadda geel magaalo geel lagu raacaya ma jirto axkaam maxaa soo kordhaya markaa shee kastoo yimaada muxuu wataa xukun buu rabaa soo maahayn xukun buu rabaa irbadaa la ysku durayaa qofkii haddii irbad loogu duro asagoo sooman maxaa la sameya waagii nebiga irbadba ma jirinba saasoo maa haddii eebba ku ii soo qabo xajkii qofka waxa haddii gaadiidka uu qabsan waayo xajku waa ka dhacayaa haddii gaadiid la maba jiraba diyaarad waa la dhex fadhiisanayaaba wax badan badan ba maxaa ku dhacay isbedel qofku marka wuxuu awood u yeelanayaa markuu fiqiga barto isbedelkaa gadaal ka yimi in uu siiyo masaladaas gadaal ka timi oo cusub fiqhigu ku haboonaa iyo xukunka ku habboonaa inuu siin karo muxuu yeelanayaa awood buu yeelanayaa fant weliba waa aragtan culimmada markii ay masale la weydiiyo masaladaas waxaa dhici karta waag hornaysan jiri jirin laakiin hadda marka wayna ka jawaabayaan masaladaas xukunkeeda waa sidaayo waa sidaa oo shiikhow xilligii abubakar masalada ma jirine shiikhu muxuu haystaa cilmi fiqhiya buu haystaa isu keensanaya aayadihii axaadiis isu keensanayaa dhacdo horeo dhacda buu keensanayaa waxbuu isku habaysanayaa waxaa soo baxaya hawshan hadda taagan jawaabteediiyo xukunkeeda usoo baxaysa adiga marka laynkaasaa gaaraysaa qofka hadduu fiqiga si nool u barto oo waqti u geliyo marka maydin dhacan fiqiga barashadiisa fadli badan baa lagu helaa qur-aanka maxaa ku jidha wamaa kaana almu'minuuna hayeh liyanfiruu kaafa soomaahn dadka muminiinta inay kulli jihaadkooda aadaan ma aha ilaahay baa dhahaya dadka muminiintaa kulligood inay jihaadka aadaan ma aha haye falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qawmahum idaa rajacuu ilayhim soo maahayn falowlaa nafara min kulli firqatin maxay qola yacni aayadda guud ahaan maxay tilmaamaysaa dadku inay laba isu qaybiyaan dad jihaadkii aada oo gaalada dadka ka dhiciya soo maa iyo dad nebiga la jooga oo axkaamtii shareecada hee ka qaata fahma fuqaha ku noqda culamo ku noqda dadkaasaa loo qaybinayaa marka qof u maqan inuu dagaalkii muslimiinta galo jihaadkii iyo qof diinta barashadeeda u haray maxay sameynayaan kaas maqanna furin buu buuxiyey ah in hadduu eebba ku waranaado gaaladu aysan waddanka islaamka soo gaarin kan fiqhiga baranayo diinta baranayana muxuu buuxiyey yah barnaamij ah dadkii cilmigii inuusan ka lumin haddii la wada tago dee oo lasoo wada yaa cilmigii qaadaya waa cidna haddii la wada joogan ayaa dadka ka dhicinaya waa cidna marka mar hal laisu soo laabto kuwii cilmiga hayeenna cilmiga u faa'iideynayaan walaalahoodii magaranaysaa maqnaayo tegey marka ayaddu maxay sheegaysaa dadku inay laba noqdaan dad diinta barta in la helo waa inaad tiraada marka anaa baranaya diinta diinta yaa baranaya anigaa baranaya fiqiga anaa baranaya cilmigu alcilmu laa yunaalu biraaxati ljasad jir iska nasanayo iska barwaaqaysanayo saa iska oo aysan dhibahayn barwaaqe isaga jira oo aan duhurka usoo dhalandhoolaynin waqti ku bixinaynin muraajicinaynin fahmaynin xifdinaynin qofaa intaa qabanaynin cilmi ma baranayo soo ma jeedid yah imaamkii ahaa zamakhshari baa rajaynayaan waa muxuu yidhi abiitu sahraana dujaa wa nawman watabqii bacda daaka laxaaqi war heedhe miskiin abiitu sahraana duja anigu habeenkiima waxaan ku baryayaae qoraxda igu soo dhalanaysaa anoo cilmi akhrinaya wax qoraya wax faa'iidaysanaya wax xifdinaya ba habeenkuna kusoo jeedayaa adna muxuu kuu baryayaa adoo hordoo lugta taagaya kadibna markii subaxii la gaaro maxaa rabtaa inay soo gaarid aniga sidaa ku dhici karta ma soo gaari kartid habeenka dhan baa hee jabaye adna habeenka dhan iska hurdo markale iskaay hee haasu ka soo dhararin weye niyahow saas marka fiqigu arrinkaa ayuu xambaarsan yahay qofku inuu waqti siiyo diinta barashadeeda cilmiguna wuu farabadan yahay culuumta faraha badanna qofka wakti uma wada helayo marka waa inuu doontaa cilmiga uu leeyahay allailaha hee hadba ku ugu muhiimsan yahay cilmiga fiqiguna wuxuu ka mid yahay culuumta shareecada la barto kuwa ugu muhiimsan waa inaad waqti gelisaa marka maadaama wixii aad samaynaysay ay ku xiran yihiin warkaa waa ku dhacay soomaa haa waaya cilmiga fiqigu marka waa culumta shareecadu ka mid yahay dadkii ugu horeeyey oo cilmiga fiqiga habeeyey masaaishiisa diyaariy fiqi waa jiray soomaha ilaah baa soo dejiye xaaraan iyo xalaal iyo mubaax iyo sunne laakiinse yaa culumma dad xilligii nebiga fiqigu waa jiray waatay fatwoonayeen nebigu fatwada bixinayey xilligii saxaabada fatwa bixinayeen waxaas fiqi buu ahaa ee waxaan ka hadlaynaa hadda ciddii ugu horraysayo kitaabu samaysay habaysay intii islahayd israacisay intii isqaadanaysay isku dartay waa faham soomaan ha dadkaa ugu horreeya waxa la yidhahdaa mujtahidiintii imaam abi xaniifa imaam maalik imaam shaafici raggaas culimmada waaweyn ayaa la yidhaahaa waa raggii magaranaysa waxay ka mid ahayn raggii ugu waaweynaayo cilmigan habeeyey oo waddo magaranaysaa la raaci karo hee ka dhigay saas weeyaan waaya fiqiga afar meelood fiqiga waxaa laga keenaa saddex meelood afar meeloodba fiqiga laga keenaa mas'ale fiqiga markay kuu timaado ama aayad qur-aan laga soo saaray waa fahamta soo maahan mas'ale fiqi marka ku timaado soonku muxuu yahay haye soon bisha ramadaan in la soomo maxaa weeye waa waajib waa mas'ale fiqiya soonka in la soomo waa waajib mas'ale fiqiya maa afar meelood midkood baa laga keena ama aayad qur-aan lagala soo dhexbaxay ama xadiis nabi baa lagala soo dhexbaxay ama ijmaacii muslimiinta isku waafaqeen baa lagala soo dhexbaxay amase qiyaas waxa la yidhaahdo oo insha allahu tacaala usuulka lagu dhigto baa lagala soo dhexbaxa marka maxaan dhihi karnaa fiqhigu wuxuu ka yimaadaa afar meelood qur-aanka sunnada nebiga sala allah aleyh wasalam ijmaaca muslimiinta muslimiinta isku raaceen iyo iyo qiyaaska afartaa meelood baa fiqiga laga keenaa bay yidhaahdeen culimmadu raximahum llahu tacaala waaya ayib inta haddaan garanay marka waxaa noo caddaatay fiqigo maxaa tahay soo maa meeshuu ka sheekeeyo ficilka anigu aan samaynay inuu fiqigu ka sheekeynayo fadligii fiqiguu leeyahay qofka fiqiga bartay heerka uu gaarayo haddii eebba ku roonaado waxaasoo dhan ayaan insha allahu tacaala ka waran ayib waxaan u gudbaynaa kitaabka yaga kitaabkan hadda aan hayno safiinatu salaa baa la yidhaahdaa sheekha qoray waa garanaysaan korbuu kaga qoran yaha rajeynayaa asheekh cabdillaahi bni cumar bin yaxya alxadrami ashaafici baa la yidhaahdaa nin reer yamaanada weeye kitaabka sida ka muuqata safiinatu salaati maxaa weeye safiinatu salaa muxuu ka hadlayaa salaada salaada shuruudeedii arkaanteedii maxaa buriya xaggaa waxaa ka fahmaysaa marka shiikhu inuu muhiimad gaarsiiyey salaada ninkii musiu salaatihi salaadiisa xumeynaya nebiga oo masaajidka fadhiya sal allau alay wasalam ninbaa usoo galay salaad buu boobsiiyey dhagdhagdhagdhagdhaga asalaamu calaykum asalaamu calaykum nebiguu yimi assalaamu calayka yaa rasuul allah nebigu wuxuu yidhi wuu ka qaaday irjic markuu ka qaaday salaanta wuxuu yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli weerarooda laabo oo soo tuko ma aadan tukane wuu laabta soo qulqulubsiiya haddana wuu u yimaada waa la celiyey orod oo soo tuka ma aadan tukane marka afraad buu yidhi nimi allow wallaahi kaasaas mooyaane salaad kale hee maba garanaayo maba garanaayo buu yidhi nebigu wuu baray marka salaaddii uu baray baa safiinu salaadu ka sheekeenayaa warkaa wa ku dhacay soo maaha fiqiga marka aan baranayno wuxuu leeyahay darajaad iyo heerar buu leeyahay herar buu leeyahay annaga maanta heerka aan joogno safiinaaan ka bilaabayno heerka koowaad baliya waxaa loo yaqaanaa fiqiga dhexdiisa atasawur mas'aladii tasawurulmas'ala mas'aladii baanu bannaanka keenaynaa baanu faahfaahinaynaa baanu kala guraynaa baanu magaranaysaa macnaheedii caddeynaynaa tasawur balna masaladii inaad fahamtid baa hadda ku dadaalaynaa warkala ku dhacay soo safiina salaadka safiinatu najaadka abii shujaaca matnu zubadka afartaa kitaaba markaan dhiganayno wax daliil ah sheikhuo kuu keeni mayo hebel waxa daliil ah sidaas daliil ma jirayo maxaa yeele hadda waxaan rabnaa horta masaladii in la fahmo goobnaa daliil la raadiyaa yaa ramadaanku muxuu yahay bisha ramadaan markaad tiraa bisha ramadaan waa waajib masalada waa fahamtay kadib maxaad doonanaysaa daliilkeedii hadda waxaan rabnaa masalada horta inaan faahfaahinno markaa masaladu nagu duxdo lafaheeda lafagurno meesha ugu hooseysa aan tagno aad masalada markay soo dhacdo aad fahamto inay sidaa tahay kadibba baa waxaa la raadiyaa daliilkeeda warkaa waa ku dhacay soo waxba la dhex wado haddii kale waa ku shabaysaa haddii kale hee kutabasa waxaa kugu bishaareynaya mas'alada kasta oo fiqhiya daliil bay haysataa ama qur-aan ah ama xadiis ah ama qiyaas ah ama ijmaacah afartan sheegayna hadda mas'alo kastaoo fiqhiya oo aan baranayno daliil bay leeda warkaa meel ku qoro marka daliilkeeda hadda marka inaan sheegno uma baahan maxaad u baahanaa masaladii inaan ayada laftigeeda hee baranno oo faahfaahsanno oo meel kasta ka soo marno oo aan sugno ayadii warkaa ma ku dhacay soomaa marka qofka waxaa u fudud qofka in mas'aladii loo sharxo kadib xad daliilkeeda uu raadsado haddii lagu dhaho ka waran shiikhow mas'alada kuu sheegi maya or adigu baaro sixi muslimka lagu dhiibo soo baaro saxiix muslimka dhowr iyo tobankuna soo baaro haye waa ku jabaysaa shuruudu salaa waa intee dhowr iyo toban weeye dhowr iyo tobankaa shuruudu salaadu ee tahay intee xadiis baa laga kala keenay rag baa iska nasanayna annagu rag baa noo dadaalay warkaa maydin dhacay rag baa indhihii ka dhaceen oo ku jabeen oo ku rafaadeen maxay ku rafaadeen inayna shuruudu salaa keenaan hagee kasoo ururiyeen intaasoo boqoloo xadiis bay intay galeen bee shuruudu salaa kasoo ururiyeen arkaanu salaa waa intee shan iyo toban lix iyo toban haddii la yidhaahdo lix iyo toban rukni oo salaadu leedahay hal xadiisay ku dhan yihiin miyaa jira maya waxaan dhici kartaa xadiis hebel xaal rugna inuu ku jiro mid hebel midka dhowr boqoloo xadiis bay intay akhriyeen bay kasoo sooceen adiyo shaqadaa lagu diro ma qaban karaa ma qabanaysaa waa ku rafanaysa nasaa kaa hadda marka arkaanu salaa baro markaa si fiican u sugtid mid kasta aad si fiican u fahamtid arkaanu salaa maxaa ka mid ah yah niyaddii soo maa ama waxaa ka mid ah rukuuc rukuucdii rukuucdii baro meesha rukuucda ugu hooseysa meesha rukuucda ugu sakayso kaa ansaxayso rukuucda markii la rukuucayo waxa la akrinayo meesha ugu yaroo la akrinayo inta ugu badanoo la gaarsiin karo markii lasoo kacayo sida loo soo kacayo ducada la akrinayo markii lasoo kacayo axkaamtaasaa fara badan taa markaa sugtid baa wixii kale u gudbi ka dhac insha allahu tacaala marka insha allahu tacala kitaabkaan bilaabanayna aduu alla idmo saasaan u wadi doonnaa kitaabka inta ku qoran baa ahrinaynaa culumoy waa fahamteen soo maaha waxaasaa daciifa iyo kaasaa saxiixa waxba keeni mayno meeshan maadaama arday bilow aan nahay masalada kitaabka ku taal sida u taal baan u socodsiinanaa una qaadanayna insha allahu tacaala shiikhu wuxuu yidhi raximahu allahu tacaala raxmatan waasica wa fasiixa jannaati bismi illaahi araxmaan araxiim xagaas idinkaga bilaabimayo alxamdulilah hordhaca maanta akhriyana si aan beri subax si fiican u bilowna dualin darsiga waxaan rajeynayaa shan dersi inaan ka dhigno darsiga muqadamada iyo afar kale oo dersi warkabaadan dhacay soo baa ka dhigaynaa kan kalena waa kaag dhoweynaynaa xaggaas marka adiga waxaa lagaa rabaa kitaabkan caadi loo xifdin mayo laakiinse maxaa la xifdinayaa shuruudaha arkaamaha mubdilaadka waxyaabaha salaada buriya u keeni doono eh, arkaanta intuu u qeybiyey waxaas baa dhakada laga qabto la rabaa kitaabka markuu dhammaado imtixaan baa la gelaya gelayaa warqabaan ma ahan warqadaan soo qaadayaa waa lasu qaybinayaa waa laga shaqaynayaa waa qaadanaynaa waa soo saxanaynaa waa laidiin keenaya warkaama idin dhacay insha allahu tacaala shiikhuu wuxuu yidhi bismillaahi araxmaan araxiim bismillaahi alle magaciisa ayaan ku bilaabayaa allihii arraxmaani naxariista guud lahaa arraxiimi naxariista gaarka ah lahaa alxamdu mahad lilaahi allah ayay u sugnaatay rabbialcaalamiina inta uunka rabbigiis ahaa wasalaatu naxariisiyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidina sayidkayga korkiisa ha ahaato muxamedin nebi maxamed ahaa wa calaa aalihi iyo eelkiisa korkiisa ha ahaato ama korkooda ha ahaato naxariisiya nabadgelyo waa asxaabihii iyo asxaabtiisa korkooda ha ahaata naxariisiya nabadgelyo ajmaciina dhammaantood awalumaa shaykan ugu horeeya yajibu ay waajib ku noqonayso awalumaa shaykan ugu horeeya shaygaasoo yajibu ku waajibaya ama waajibka ku ah calaa kulli muslimin mid kasta oo muslima qof kasta oo muslima shayga uu horeeyo waajibka ku ah waxaa weeye ictiqaadu inuu qalbiga gashado oo aamino macna shahaadatayn labada shahaado oo shahaadatul islaamka lagu soo galo labadaa shahaado macnahooda inuu qalbiga gashado ayaa hee ugu horaysa wa tasmiimu qalbihi qalbigiisa inuu ku gunto yaa calayhi korkiisa inuu ku gunto labadaa shahaado ayaa qofka shaqada ugu horreysoo laga rabaa aa dee kii muslimkaa wuu islaamay soo maah inuu si fiican usii fahmo usii barto kii gaalka ahaayo soo inuu salaad iyo soon howlaha gala rabayna maxaa laga rabaa asagana shaqada koowaad oo inuu soo islaamayo shahaadeenkii hee uu qirtaa warkaa waa dhacay soo maa wamacnaa ashhadu an laa ilaaha ila allah macnaheedu waxa weeye aclamu muxuu idin qoraya ya aclam idin qorayaa waaye wa shahaadatu an laa ilaaha ila allah waxa weeye aclamu waxaan ogahay wa actaqidu waxaan aaminsan markaad dhahda fiiri ashhadu an laa ilaaha ila allah intaa markay kaa soo baxdo macnahay ka dhigan tahay buu kuu sheegaya waxay ka dhigan tahay aclamu waxaan ogahay wa ashhadu wa actaqidu waxaan qirahayaa biqalbii qalbigayga waxaan ka qirahayaa wa ubayinu waxaana u caddeynayaa ligayrii cidda iga soo hadhaaniya cidda igu xerana waxa u caddeynayaa allaa macbuuda mid la caabudo bixaqin xaq lagu caabudo yaa fil wujuudi adduunkan aan nool nahay inuusan jirin ila allaahu alla mooyaane adduunkan cid xaq lagu caabudo inaysan jirin ilaahay mooyaane intaasaan qiraya wa annahu allana inuu yahay baan qirayaa haniyun mid ka kaaftoomay camaa siwaahu wixii ka soo hara alla ugu kaaftoon yahay yaa ayuha nnaasu hee yaa antum alfuqaraa'u ila allaahi wallaahu huwa alghaniyu lxamiid alla waa allahoodan ah cid uma baahna caruur buusan u baahnayn ehel buusan u baahnayn asagaana loo baahan yahy antum alfuqaraau ila allah ilahay waa u baahantihiin wa annahu alla inuu yahay baan qirayaa haniyun mid ka kaaftoomay camaa siwaahu wixii ka soo hara waxaa kaloo muftaqirun ayna u baahan yihiin alle ilayhi alle xaggiisa ay u baahan yihiin kullu maa cadaahu wax kasta oo ka soo hara alle asagoo cidna uma baahna laakiinse wixii alle ka soo haray u baahan yihiin alle subxaana wa tacaala quraanshada hagu yaraato ah, maroodiga inta nool hagu weynaado samadaa iyo dhulkaa ah, intaba ilaahay subxaana wa tacaala bay u baahan yihiin ina allaha yumsiku samaawaati waalard an tazuula ah, ilaahay baa ka haya inay dhaqdhaqaaqdo suma jeedid maa min daabatin fi lardi ilaa cala allaahi risquhaa waa loo qoray meelba ugu qoranta xisaabteeda u taalla muftaqirun alla waxaa u baahan ilayhi alle xaggiisa waxaa u baahan kullu maa mid kastoo cadaahu alla ka soo haray alla u baahan yahy muttasifun alle waa midka ku sifaysan bikulli kamaalin dhammaystirnaansho dhammaanteed alla ayaa iskaloo ku cid dhammaystirna haddii jirto ilaahay baa yih cid kaloo dhammaystiran ma jirto ha ilaahay baa kamaal ah oo dhammaystiran mooyaane bini aadan ma dhammaystirna warkaama ku dhacay soomaa muntasifun wuxuu ku sifaysan yahay alla bikulli kamaalin dhammaystirnaansho dhammaanteed buu ku sifaysan yahay munazahun alla waxaa laga laga fogeeyey oo laga laga naysaxay oo ma garanaysaa laga hufay alla waxaan ka hufaynaa oo ka fogeynaynaa can kulli naqsin ha nuqsaan walba waan ka fogeynaynaa yowamaa khadara wixii ku soo dhaca bilbaali qalbiga qalbiga wax kastoo kugu soo dhaca yaa oo shaydaanku kugu soo tuuro oo dhaho ilaahay baa saas u eg ilaahay ma aha warka waa ku dhacay soo maa ilaahee ilaahay baniaadan qalbigiisa kuma usoo dhici karaba muuqaalka alle iyo daatada alle subxaana watacaala tacaala cid magaranaysaa garan dhah oo arki dhah ama isboodsiin ka dhaahi ma jidho ma jidho warkaa u dhacay soo maa marka alle muxuu ka nasahan yahay munazahun wuxuu ka nasahan yahay can kulli naqsi nuqsaan walba iyo wamaa khadara wixii ku soo dhaca bilbaali qalbiga lam yatakid alla ma yeelan saaxibatan haa xaas ma yeelan alle alle xaas ma laha walaa waladan caruurna hee ma laha haa nimankii yidhi ilaahay baa caruurkii xaas leh maxaa la yidhi takaadu samaawaatu hee an yatafadarna soomahayn takaadu samaawaatu yatafadarna soomahayn samadaa waxay sigtay inay kala yaacdo hadalka a ku hadlaysaan weynaantiisa ilaahay xaas iyo caruurta horumari maxaa xaaska loo yeeshaa maxaa caruurta loo yeeshaa waa baahi soomaahan qof baahan caruurta maxaa loo dhalayaa markuu weerarka muxuu dhahayaa caruur wallaahi caruur baan doonayaa haye maxaa caruurta ku faraysaa markaan weynaado bay wax tarayaan baahi baa miskiinka baahi baa ceerinaysa maxaa ceerinaya baahi baa ceerinaysa ilaahay baahi maba haysaba waa kaamil wuu dhammaystiran alla alle subxaana wa tacaala waa fahamta soo maha waa kaa walaa yumaathilu alla uma eka fii daatihi daatada alle iyo jiritaanka alle yaa iyo wa sifaatihi tilmaamihiisa ilaahay subxaana wa tacaala jiritaankiisa iyo tilmaamihiisa iyo wa afcaalihi ficilada alle uu sameeyo axadan cid uu kala mid yahay haba yaraatee hee ma jidho laysa ka milihi shay-un cid alla la mida ma jidho cid alle subxaana wa tacaala la ficil ah oo lama garanaysaa muuqaal ah oo la tilmaana hee ma jidho wa huwa alla asamiicu lbasiir waa alla wax maqli og oo wax arki og warkaama ku dhacay intaas horta kuu sheegay intaasaa ah waxay tilmaamaysaa ashhadu an laa ilaaha ila allah macnahaasee wadataa wa macnaa ashhadu ana muxamadan rasuulullah macnaheedu waxa weeye aclamu waxaan ogahay wa actaqidu aaminsanyaha aaminsanahay biqalbii ka aaminsanahay yaa wa ubayinu waxaan uga caddaynahayaa ligayrii cidda aniga iga soo hadha waxaan u caddaynahayaa anna sayidanaa sayidkeenni sayidkeenni muxammadan ah muxamed ibni cabdilaahi ahaa yaa sayidkeenni muxamed ibni cabdilaahi ahaa cabdullaahi addoonkii ilaahay inuu yahay wa rasuuluhu rasuulku soo dirsaday ilaahay waa soo dirsaday yaa ayuha almudathir qum fa anta dhaqaaji yaa ayuha almuzamil nabigaa la kicinayaa ilaahay baa diraya sooma maa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waxaan qirayaa marka alla inuu nebi maxamed uu yahay alle subxaana watacaala nebiguu soo dirsaday oo bulshadan usoo diray inuu hago oo naarta ka badbaadiya jannadana u diro cabdullaahi inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa inuu yahay yaa loo soo diray ilaa kaafati alkhalqi uunka dhammaantiis baa loo soo diray yaa loo soo diray uunka uun waxaa la dhahaa inta nool uunka dhammaantiis baa loo soo diray maxaa kaloo aamin aaminaya saadiqun inuu yahay mid ka run sheegaya waa mid ka run sheegaya fii kulli maa shay kasta oo akhbara bihi uu ka warramay shay kastoo nebi maxamed uu ka warramay uu yidhaahda arrinkan arrinkaas ha dhacay ama jira runtiis weeye welidaaba abubakar sidiiq markuu nebigu u yimi sal alay wasalam markii magaranaysaa diinta la faafinayey abubakar markuu diinta nebi maxamed markuu abubakar diinta u sharxay abubakar su-aalna ma keenin muxuu yidhi nebi maxamedo waa ku raacay haa suma jeedid waa ku raacay risaalada la timi baan raacay wax su-aala kama keenin markaasuu muxuu qaata abubakar sidiiq haa sidiiq marka alisraa walmicraaj israa garab maysaan nebiga waxa laga qaaday gogashiisa laga kiciye waxaa la geeyey xaramka kacbada xaramka la geeyey xaramkaa laga qaaday alisraa waa dheelmasho uu ka dheelmaday waxaa la geeyey baytulmaqdis baytulmaqdis buucirka oo ka tafay oo raacay ee loo micraajkii baa dhacayoo nebiga kor baa la geeyey sidratul muntaha aaggeedii baa la geeyey konton sanaadood baa loo soo dhiibay waa la isla meeraystayoo fi maxay noqotay shan salaadood oo u dhiganta konton salaadood salaadahan iska nasanayno laiska malkiyanayo salaadiis waxaa la isaga daahayo casarkii inti lagugu adimo lagugu aqimayo ragcadda u dambaysa soo ordisa adoo macuus jiidayo salaadahaas aad dayacaysid konton salaadood ajarkood bay leeyihiin shan salaadood oo konton salaadood ajarkooda wato wey adna waa dayacaysaa ilaahu adiga allah markaasaa nebiga la soo celiyey firaashiisiyo weli kulul marka adi firaash ka kacdi subxi oo kulul yahay soo maa firaashkiisiyo weli diiran baa lagu soo celiyey intaasuu abujahal u sheegay iyo raggiisii abujahal wuxuu istiri saaka fursad baa heshay maxamed hee ma waxaa xagan ka tagtay oo halkaasaa martay oo cirka aaday oo haddana waa soo laabatay mabay hakanba soo taabta wuu soo ordayo u yimi abubakar abubakar saaxiibkaa iska raacday wuxuu yii mataqaanaa halkaasaa maray israa baan sameeyey bsmuqas baan tegey micraaj baa ka dhacay halkaasaa lay geeyey markiina waa soo laabta saasuu leeyahay saaxiibkaa abubakar wuxuu yidhi saasuu yidhi haa waa runtiis buu ka horkeenay abubakar sidiiq marka nebi maxamed wax kasta uu la yimaado hee waxaa weeye waa runtiis waa runtiis yajibu waxaa waajib ku ah calaa kaafati alkhalqi uunka dhammaantii waxaa waajib ku ah tasdiiquhu inay rumeeyaan ha inay rumeeyaan baa waajib ku ah barya maaha waa inaad rumaysaa nebi maxamed aleh salaam wa mutaabacatuhu tasdiiquhu in la rumeeyo iyo wa mutaabacatuhu in la raaco ah, in la raaco nimankii yuhuuda maxay yidhaahdeen annagu ilaahay baa jecelnahay waxaa soo degtay aayad qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii soo raaca <laughs> ah, diinta nabi maxamed qabsada meeshan ayaar ma jidho ilaah baa jecelnahay nebi maxamed ma doonayno ma soconayso nebiga waxaa khasabna laga dhigay inaan nebiga raacno oo aan rumayno warkaama ku dhacay wayaxrumu waxaa xaaraankaa khalqiga calayhim khalqiga takdiibuhu inay beeniyaaninay beeniyaan ilahay waa beenta waaba ka xaaraan wey wa mukhaalafatuhu inay khilaafaan arin uu yidha halkaa mar ama saa sameeya inay khilaafaan oo yidhaahdaan samayn mayno hee waa ka xaaraan weye muxuu ku yidhi nebi maxamed alsalaam salaada markay timaado wakhtigeeda tuko maya maya iska daahsanaya maa asfala min alkacbayn walizaala fa fi naar wixii dhar ka hooseeya canqooga naaru weeye maya maya iska xaragoonaya waa ka xaaraan nebiga in la khilaafo warkaama ku dhacay xaaraan wey gabaray ma garanaysaa dhar fiican qaado oo saa sameeyo saa sameeyo ilaahay subxana watacaala xijaab buu ku amray maya maya maya taxriir meydaanu taxriir baa u baahan meydaanu taxriir mataqaana ah, laba nin baa tegey qarnigii lasoo dhaafay horaan dabayaaqadiisii nin masaari iyo nin jaabaniisa jaabaniis waa garanaysaa labadoo yurub bay tageen baa la yidhiyo afar sano mid kasta maqnaa mid wuxuu soo bartay kii jaabaniis kii jaabaniiska wuxuu soo bartay afar sane kadib sida gaari mashiinkii loo sameeyo wadankiisa kusoo laabtay gaaribayba shirkadii gawaari baaba u furantayba mashiin dhan buu kicinayaa intuu sameeyo kii masaariga wuxuu soo bartay sida islaamaha dumarka xijaabka looga xoreeyo xijaabka dhiga ah, buu soo bartay afar sane wada maqnaaya miidaanu taxriir baa la dhaca subax baa la yeeray dumarkii haye halkaa meel oo taxriir la yidhaahdo maydaan waa fagaare fagaare taxliil la yidhahda rasuulkeena xijaabkii baa dhigeen marka khatar wey bini aadamku haddii caqiyadu ka luntaahi wuu jabaya wuxuu doona ahaado aan intaas dhammayna waman khaalafahu kii faman kadabahu ninkii nebiga beeniya nebi maxamed beenta way qofkii yidhaahday ilaahay naga badbaadiye fa huwa isagu daalimun waa mid dulmi badan kaafirun oo gaala wey nebi maxamed buu beeninaya maxaa u dhiman waman khaalafahu kii khilaafa arinku amray waa been aan dhihin laakiinse la meeraysta yaa waa aan fulin fahuwa huwa isagu caasin waa mid caasi ah ku gafay nebi maxamed alai salaam khaasiruna oo khasaaray weeyaan wafaqanaa allahna waafajiyo likamaali mutaabacatihi raacidiisa la raacayo tayada ugu dhammayska tiran allahna waafajiyo warasaqanaa allahana ugu deeqo kamaala tamasuki ku dhegnaansho aan ku dhegno bisunnatihi sunnada nebi maxamed teeda dhammayska tiran yaa dhegnaanshaha dhammayska tiran aan ku dhegna nebi maxamed sunnihiisa allah ina waafajiyo wajacalanaa allah inaga yeelo miman kuwa yuxyii nooleeya axkaama shariicatihi shareecadii nebi maxamed uu la yimaaday axkaamtii ee wadatay wa tawafaana allah nagu dilo calaa millati shahiidiintan ee maxamed halkan u diraa qofka inuu ku ducaysta wey ilaah anoo muslim eedin nebi yuusuf markii uu jab wixii jab ahaa uu soo maray boqor buu noqday wasiirkii maaliyaduu noqday kadib barwaaqadii adduunka markuu helay muxuu yidhi rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min taawiil axaadiidi faadira asamaawaati waalardi anta waliyii fi dunya waalaakhira tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin meel kaloo lagaado maleh haddaa adduunka meesha ugu seeraysa gaadhid de waxaa ku ducaysanaysa inaa jannadana horu dhaqaaqdi soo maa nebigiisu ku ducaysanaya adduunka waa iisoo dhammaystirtay ilaahayow aakhirana waa alxiqnii bisaalixiin dadka wa wanaagsan dadka wanaagsan xagee joogaan jannay joogaan igu dar weeye soo ma jeedid waayahay watawafaanaa calaa millatihi wa xasharanaa allahana soo kulmiyo annaga iyo wa waalidiina intiina dhashay iyo wa awlaadana carruurtayaba iyo wa ikhwaananaa wi'aalahayo iyo wa axbaabanaa intaan jecelnahay oo gacalkaya ah iyo wa jamiica jamiicaalmuslimiina muslimiinta idilkeed allaha nagu soo kulmiyo nebi maxamed kooxdiisa haa ah, aakhiro laba kooxo weeye koox fircoon watay koox nebi maxamed wato kooxda nebi maxamed wata allahana uu kulmiyo kooxda allah allahana ileex yaqdumu qowmahu soomaahayn yowma alqiyaamati fawradhumyaqdumu <laughs> adduunka laba imaam baa jira labadii imaam adduunka jiray baa aakhirana tegaya mid imaam ku ah laba haga yani laba bulshada hagaysa baa adduunka jooga mid xaqa ku hagaya mid ku haga baatilka aakhirana intii weeye labadii haga baa aakhirana uga horeeya marka kii hagaha wanaagsan ahaana jannuu ku hagayaa dadka kii hayaha xun ahaana xaggee ku hagayaa fa awradahum naar naartuu ku aroorinayaa wey naartuu geenayaa ilaahay subxaana wa tacaala kooxda nebi maxamed aha inagu daro halkaas baan ka bilaabi doonaa insha allahu tacaala adaa billahi tawfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wcalaa alihi wasaxbihi ajmaciin